بسم الله وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني لما تلعب waxaynu ku soo jirnay cawlka fa sawju sawjku alladii kaasoo yastaxiqu nisfa mutaystay inuu badh qaato qad la arkeen yasbaxu nasiibuhu nasiibkiisu inuu noqdo athulus thulus inuu noqdo fii bacdi alxaalaat xaaladaha qaarkood kamaa idaa caalat ilmasala tusaale ahaana waxa weeyaan siday masaladu ka cawlantay min sita ilaa tiscana ay u cawlantayn fa ciwadan bedelka can an yaakuda inuu qaato talaata calaa sita oo badh ah inuu badh qaato huwa nisbun badhna weeyaane yaakudu wuxuu qaadanayaa talaata calaa tisca ayuu qaadanayaa wa huwa thulu thulus weeyaane wahaakadaa sidaa ayaa baqiyatulwarasa warasada inta kalena yadkhulu calayhim ugu gelayaa annaqsu naqsigu ugu gelayaa fii ansibaa'ihim xadiyaday qaadanayaan fii xaalati alcawli lmas'ala markay masaladu cawlanto wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tusaaluu bixiyey wuxuu ihi sawjku haddii uu nus mutaystay waxaa laga yaabaa kolka qaarkood inuu nasiibkiisuba uu kii noqday xoolaha masel buu bixiyo wuxuu yidhi masale lix ka cawlantay oo sagaalo cawlantay fa ciwadan can an yaakuda bedelka inuu qaato awoogu talaata calaa sita oo badh ah saddex la hoos dhigay lix waa xooliyo lix meelood loo qeybiyay saddex meelood ahaan waa badhun wahuwa nisfu weeyaan awowgu inuu intaa qaato iyo akhudu wuxuu qaadanayaa talaata calaa tisca ah. xoolihii oo sagaal meelood loo kala dhigay saddex meelood ahaan miyaanay thulus ahayn thulus weeyaan thulusulmaal weeyaan wahuwa hulus weeyaane wahaakadaa sidaa sawjka ku dhacday ayaa baqiyatu lwarathana yadkhulu calayhim naqsu naqsigu iyaguna uu u gelayaa fii ansibaa'ihim xadiyadda ay qaadanayaan xadiyadii iyo xoolahay qaadanayaanna uu u gelayaa fii xaalati alcawli masala markay masaladu cawlanto wabidaalika sidaa ayaa yatadixu lana uu inoogu caddaanayaa macnaa qowli alfaradiyiin macnaha ay ka leeyihiin culammadan dhaxalku fii tacriifi alcawl markay dheexayaan ay macnaynayaan cawlku wuxuu yahay waxay yidhaahdeen huwa cawlku siyaadatun waa korar la kordhiyey fi sihaami almafruuda <clears throat> sahmiyadii mafruudka ahaa ee la jaangooyey oo la kordhiyey weeye wa naqsun waa yarayn ku timaada fii ansubaa-il waratha xadiyada iyo wixii nasiibyada ay qaadanayaan dadku warahadna yaraan lagu sameeyo weeye mataa waqaca alcawl wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah cawlku goormuu dhacay goorma ugu horreysay lam yaqacil cawl cawlku ma dhicin fii zamani nebiyi sala allahu calayhi wasalam xilligii nebiga muu dhicin walaa fii samni abibakar radia allahu canhum xilliga abibakarna ma dhicin xaysu goor lam taxsul aan la helin masalatun masale aan la helin aw xaadihatun amba dhacdaba aan la helin fiihaa masalada ama xaadisadaa uu ku jiro cawlun cawl uu ku jiro fii safni rasuul alkariim sala allahu calayhi wasalam xilligii rasuulka masale uu cawl ku jiro ama xaaditho uu ku jiro cawlkaasu lama arag lam yaqacu alcawlu cawlku ma dhicin fii zamani nabiy sala allahu alayhi wasalam xilligii nebiga walaa fii zamani abi bakar radia allahu canhu muu dhicin xaysu goor lam taxsul aan la helin masalatun masale aan la helin aw xaadisatun ama dhacdo lama helin arrin lama helin fiihaa cawlun uu cawl ku jiray fii samani nabiy fii samani rasuul alkariim walaa fii samani khaliifatihi alawal khaliifadiisii hore xilligaana lama helin wainamaa in kale maahee xasalad waxaa la helay oo ay dhacday awalu qadiyatin masaladii ugu horraysay awalu qadiyatin ay awal masala masaladii ugu horraysay iyo arrintii ugu horraysay waxaa la helay ee awcawlku ku jiro fii samani lfaaruuq xilligii faaruuq oo ah cumar radia allahu canhu qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi radia allahu canhumaa awalu man acaala alfaraa'ida awalu man ruuxii ugu horreeyey ee acaala cawliyey ee cawlka geliyey alfaraa'ida faraa'idda cumar buu ahaa radia allahu canhu lamaa xilligii iltawat calayhim ay ku soo xoontay alfaraa'idu faraa'idu ay ku soo xoontay ku soo ururtay lamaa xilligii iltawat calayhi ay ku soo xoontay ku soo ururtay alfaraa'idu faraa'idu ay ku soo ururtay ay kahurat calayhi ay ku badatay weeye wa daafaca bacduhaa bacdan marhba markii kalena uu riixay ou dafciyey fa qaala wuxuu yidhi cumar maa adri garan maayo ayukum kiinii qaddama allaahu ilaahay uu horreysiiyey walaa ayukum iyo kiinii akhara uu dambaysiiye ma kala garanayaanu wa kaana wuxuu ahaa cumar imra'an ruux buu ahaa warican xalaal miirta ayuu ahaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah waynu iska sardiinanaa maadaamanu muqadamadii hore ku soo qaadanay intan uu sheekhu inuu soo duuduubnay ruuxuu ugu horeeyey ee cawlka geliyey faraa'idda iyo dhaxalka cumar buu ahaa xilligii ay ku badatay ee isugu yimaadeen masaa'il badan oo cilmi faraa'idkii ka mid ah, oo badhba barhkoodii kale u riixay oo uu dafciyey fa qaala wuxuu yidhi cumar dabeetana laa adri garan maayo ayukum kiini qadama allaahu kii ilaahay horreysiiye garan maayo oo aniguna aan horreysiiyo walaa ayukum akhara iyo kii uu dib u dhigay oo anna dambaysiiyo ma kala garanaya buui wuxuu caynkaa cumar u samaynayey kaana imra'an warican ruux aada u xalaal mirad badan ayuu ahaa warica waxaa la yidhaahdaa alladii ibtacada can alithmi wa kafa can ashubahaati walmacaasi ayaa la yidhaahdaa ruuxa ka fogaada wixii dembiya kana joogsada wixii madmadow ku jira iyo macaasida ayaa la ruuxaas waa waric faqaala wuxuu yidhi maa ajidu shay-an ma helayo shay awsaca lii iiga ballaadhan oo aan kaga niyad samahay ma helayo min an aqsima inaan qaybiyo atarika tarikada inaan idinku qaybiyo calaykum idinka bilxisasi ay binisab inaan saamiye idinku qaybiyo waxaan kaga niyad samahay ma helaayo taasaan anigu ku qanacsanay buu yidhi oo wa udkhila aan geliyo calaa kulli dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiib ah aan geliyo maa dakhala wixii soo galay ee yimi min cawl alfariida fariidadan cawlkeeda ah wixii fariidana cawlka ee ku yimi qof walba aan xaqiisii geliyo fa kaana cumar wuxuu ahaa awalu man ruuxii ugu horreeya cala almasaa'il masaa'ilka cawlay ayuu ahaa fa qaala wuxuu ihi cumar maa ajidu heli maayo shay-an shay ma helayo awsaca lii iiga ballaadhan xagga niyadda oo aan kaga niyad samahay min an aqsima inaan qaybiyo atarika xoolaa inaan qaybiyo calaykum idiin qaybiyo bilxisas inaan binisab idinku qaybiyo saami inaan idinku qaybiyo saamiga waxa weeyaan maalmihii hore aynu bilaabanay kitaabka ayaynu tambiihinay bal in laysku dayo in wax laga soo ogaado sida wax loogu qaybiyaana waxa weeyaan tusaale ahaan haddaan matal yar bixiyo dad baa wax qaybsanaya boqolba ka soo qaada inay qaybsanayaan waxaa la yidhi boqolkaa labada ruuxa loo qaybiyo labada ruuxuna way kala badsanayaan saami bay isdheer yihiin nisbo nisbada isdheer yihiin waxaa weeyaan itniin ilaa talaata ayay isdheer yihiin midna saamigiisu waa laba wax ku qaadanaya midna waa saddex saamiga labadaa ah ruux markaa ninka hore ee saamigiisu laba yahay markaan doonaya inaan boqolka wax ka siiyo waxaan leeyahay labada saamigiisu oo lagu dhuftay boqolkii la qaybinayey oo loo qaybiyey isugeynta saamiyada oo laba-iyo saddex isugey waa shan shan weeye boqolkii shan u qaybi waa imisa waa labaatan labaatankiina labada ku dhufo dul saaran afartan weeye ninkii uu nisbadiisu ahayd laba boqolkii afartan buu qaato kii kalena han eego saddex buu lahaa nisbadiisu boqol ku dhufood oo loo qaybiyey isugeynta labada nisbo oo labiyo saddexa waa shan boqolka shan u qaybi waa labaatan labaatankaa ku dhufood saddexda xagga sare saaran lixdan kii kalena lixdan buu qaatay nisbadu waa taa labadii ruux markaasi cadaalada baa wax loogu qaybiyey mid walba nisbadiisa iyo saamigiisa baa wax lagu siiyey waaye oo wa aan geliyo calaa kulli dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiibaba aan geliyo maa dakhala wixii soo galay ee yimi ee min cawl min cawli fariida cawlkii fariidada ah masaladan cawlantay cawlkaa ku yimi qof walba xaqiisii inaan geliyo oo ruux walba aan xoolihii wax ka garooco mid kasta oo meesha masalada wax kulaba aan wax ka garooco fa kaana cumar wuxuu ahaa awalu man ruuxii ugu horreeyaa caalal masaa'ilka cawlay waqad incaqada alijmaacu ijmaacuna wuu ku guntamay calaa haada saasu ijmaacu ku guntamay xaysu goor lam yukhaalif aanu khilaafin axadun ruuxna oo min saxaaba saxaabadii ka mida rasuulka radia allaahu canhum falamaa waktigii inqadaa uu dhammaaday casru cumar xilligii cumar markii uu dhammaaday adhara ibnu cabaas ibnu cabbaas wuxuu muujiyey radia allaahu canhumaa khilaafahu ay khilaafa cumar ayuu muujiyey inuu cumar ku khilaafsan yahay cawlka ayuu muujiyey walaakin ha yeeshee lam yu'khad lama qaadan bimadhabihi madhabkiisii ibnu cabbaas lama qaadan ee uu ku diidanaa cawlka ee uu yidhi wax cawl la yidhaha ma jiro sababtuna waa limukhaalafatihi lilijmaac waa khilaafkii uu khilaafay ijmaaca awgii awalu xaadihatin xaadisadii iyo dhacdadii ugu horraysay waqacad dhacday fii cahdi cumar yadkuru waxay sheegayaan arruwaadu ruwaadda xadiiska warinayaa anna awala xaadisatin dhacdadii ugu horreysay ee waqacad dhacday fii cahdi cumar xilligii cumar dhacday oo wa kaana fiihaa oo uu ku sugnaa cawlun cawlna uu ku sugnaa hiya waxay ahayd almasalatu alaatiya masaladan inagu soo aadan bay ahayd wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xaadisadii ugu horreysay dhacdadii ugu horreysay ee uu cawl ku jiraba ama masaladii ugu horreysay ee cawl galay xilligii cumar bin khadaab bay dhacday masaladina waa tan inaga soo aadan imra'atun maatad haweeney baa dhimantay wa khallafad waxay ka tagtay sawjan wa ukhtayni shariiqatayni ayay ka tagtay fa sawju sawjku farduhu faralkiisu aa nisfu nis weeye islaantaa geeriyootay ee odaygeedii iyo laba hablood ay walaalayiin ka tagtay sawjku wuxuu qaadanayaa nis buu qaadanayaa licadami alfarci alwaaris farca waaris meeshii ma jiro walukhtaani shaqiiqataani labada ukhto ee ay walaalaayiinna farduhumaa ahuluhaan faralkoodu waa huluhaan waqad saadat alfuruud waqad saadad way koradhay alfuruudu furuuduna way koradhay cala tarika xoolihii bay ka koradhay way ka badatay wa jaa'a sawju sawjkii baa yimi yadlubu isagoo doonaya nasiibahu nasiibkiisoo kaamilan oo buura ah dee nis baan lahaaye dee niskayga ha la siiyey buu leey wa jaa'at shaqiiqataan labadii hablood baa iyana yimi tadlubaan iyagoo doonaya kadaalika sidaa nasiibahumaa kaamil isagoo buuraa fa qaala cumar markaa wuxuu yidhi maa adri garan maayo man ruuxii uqadimu aan horraysiiyo minkum idinka idinka mida fil caddaa waxbixinta iyo qaybta aan ku horraysiiyo garan maayo waman u'akhiru iyo mid aan dib u dhigo midnaba garan maayo buui ay annii anigu idaa caddaytu haddii aan siiyo asawju sawjka haddaan wax siiyo awalan marka hore fardahu faralkiisa haddii aan siiyo wahuwa nisfu dhis weeyaane naqasa waxaa dhinmayaa nasiib alukhtayni labada hablood nasiibkooda waa dhinmaya wa idaa cadaytu lukhtayni labada hablood haddaan siiyo fardahumaana awalan marka hore haddaan iyagoo ku bilaabo wahuwa thulusaan weeyaane naqasa nasiibu sawj odayga ayaa wixiisi dhinmayaan wuxuu leeyahy cumar radia allahu canhu masaladani markii ay ka wareerisay kadib sawjka iyo labadan ukhto kolba kii aan ku bilaabo mooyaane ka kale ayaa wixiisi ka dhidhmanayaan marka anigu si alle si aan yeelaba garan buu leeyahy cumar radia allahu canhu midaan horraysiiyo iyo mid midaan dambaysiyo midnaba idin kala garan maayo buui masalada haddaynu caadigeenni u dhisno waxaanu leenahay sawjku wuxuu leeyahy nis labada habloodna waxay leeyihiin thulusaan bay leeyihin niska maxaa u hooseeyaa laba thulusaankana maxaa u hooseeyaa saddex labiyo saddex lixun baa laga soo qaadanaya inta la isku dhufto aslmasalo waa sita sita maxaa unisa saddex sawjka sii maxaa u huluthaana hulusaanka waxaan u jeednaa lixda saddex u qaybi waa laba litimiinka dul saarana ku dhufo arbaca markaa sita hulutaankooda waa arbaca bal haddaba isugee sawjku saddex buu helay shaqi eh, labadii shaqiigatayna waxay heleen arbaca saddex iyo afar de waa toddoba xoolihiiba inta lix meelood loo qaybiyey haddana isugeyntii sihaanta ayaa ka badatay oo toddoba noqotay marka waa halkaa halkaa dhimaalka uu ka imanayaa waxaa la leeyahay markaa sita waa laga guurayaa marka cawlka laga hadlayo toddobadaa sihaamtu ay noqdeen ayuunbaa loo guurayaa waxaa leeyihi xoolihii toddoba u qaybiyoo saddexna sawjka sii toddobana hablaha isku sii markaa sawjku saddexdan uu helay maaha nis buuraa habluhu afartana heleenna huluhaan buuraa maaha mid walba wixiisi garooc baa laga geliyey waa laga dhimay markii uu sidaa uu cumar yeelay saadat ilfuruuda cala tarika wajaa sawji ninkii baa yimi yadlubu nasiibahu kaamilan isagoo wixiisii oo buuraa raba hallaysiiyey buu leeyi wajaad waxaa yimi ashaqiiqataan baa yimi tadlubaani kadaalika iyagoo doonaya nasiibahuma nasiibkoodii kaamil isagoo ah markaa wuxuu ihi laa adri garmaayo man uqadimu minkum mid aan horraysiiyo idinka idin ka mid a ah, fil cadaa'i waxbixinta midaan ku horraysiiyo iyo waman mid u akhiru aan dambaysiiyo ay inii anigu idaa cadaytu haddii aan siiyo asawj awalan marka hore fardahu wahuwa nisbu weeyaane naqasa nasiibu lukhtayn waan dhinmanayaa wadaa cadaytu lukhtayn haddaan siiyo fardahumaana awalan marka hore wahuwa huluhaan weeyaane naqasa nasiibu sawj baa dhinmanaya fa cinda daalik markaa ah, tawaqafa fi lamri arrinkii wuu iska taaga cumar bin khadaab arrinkii waa gacmay cumar bn khadaab tawaquf buu sameeyey liannahu kaana imra'an warica wuu istaagay markaa wastashaara wuxuu la tashaday asaxaaba saxaabadii rasuulka radia allaahu canhum ayuu la tashaday fa ashaara calayhi wuxuu u tilmaamay calayhi cumar sayd bnu haabit ayaa u ishaaray bilcawli cawlka ayuu u tilmaamay wuxuu xoolaha garooca geliyo mid walba wax ka jecel dadkan faqaala cumar wuxuu yidhi aciilu lfaraa'ida faraa'idda cawla buu yidhi wixii maanta ka bilaa laga bilaabo faraa'idda halla cawlo wa aqara wuu sugay saniicahu falkiisaah uu sameeyey cumar asxaabatu lkiraam saxaabadii maamuuska badnaana sidaa ayay sugeen fa asbaxa daalika arrinkaas wuxuu noqday ijmaacan buu noqday lagu ijmaacay calaa xukmi alcawl xukunka cawlka lagu ijmaacay ayuu noqday waaqara wuu sugay saniicahu falkaa uu sameeyey asxaabatu alkiraam baas ah sugay oo qalinka ku duugay fa asbaxa daalika arrinkaasi wuxuu noqday ijmaacan buu noqday calaa xukmi alcawl lagu ijmaacay xukunka cawlka alusuul allatii tacuul waxay leeyihiin qaar cawlma iyo qaar aan cawlman usuululmasaa'il masale kasta oo cilmi faraa'idka ka mid ah usuusheedu sabcatun toddoba weyn usuulu masaa'ilku toddoba wey halaasatun minhaa tacuul saddex way cawlmaan halaasatun saddex minhaa oo ka midi tacuulu way cawlantaa wa arbacatun afarna laa tacuulu ma cawlanto ama halaasatu saddexda allatii taasoo yadkulu uu galo ilaahay xaggeeda uu galo alcawlu cawl uu galo ee cawlku u yimaadaa fa hiya waxa weeye asita waithnaa cashar wa arbaca wa saddexdaa weeye asalka lix laydhaah labiyo toban iyo afar iyo labaatan saddexdaa asal ayuu galaa cawlku wa ama alusuul usuushii allatii taasoo laa tacuulu aan cawlman oo iyagu aan wax cawli gelin fa waxa weeye waa laba saddex afar siddeed afartaa asal lama cawlmaan afartaa asalna maba cawl maama cawlba ma geli karo masale kasta oo hadday kuu timaado waa asal masalaheedu uu laba yihi ama uu saddex yihi ama uu afar iyo ama uu sideed yahay masaladaa waxaad ogaataa weligeed inaanu cawlgelaynin haddaad aragto masalo uu asalkeedu yahay lix ama labiyo toban ama afar iyo labaatan cawlku waa geli karaa bimacnaa mar walba waa waajib uu gelaya maaha macnii wuu ka suuroobi karaa e, saddexdaa asal ayuu ka suuroobi karaa cawlku inuu garo fa idaa kaana hadduu yahay axadu usuuli lmas'ala masalada lagu siiyey ee kuu timaada haddii usuusheedu mid ka mida uu yahay min haadihi alacdaad tirooyinkan aynu sheegnay afarta ah mid ka mida uun fa idaa kaana hadduu yahay أحد أصول المسألة mid ka mid a usuula masaa'ilka hor yimaada min haadihi alacdaa tirooyinkan fa innahu laa yumkin suuragal ma ahaa an yakuuna inuu noqdo fi lmasala cawlun cawl inuu noqdo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah fa idaa kaana hadduu yihi axadu usuuli mas'ala mid ka mid a usuusha laga dhisay min haadihi alacdaa tirooyinkan aynu iminka sheegayno laba saddex afar sideed masale kastoo asalkeedu uu afartaa mid ka mida yahay fa innahu laa yumkin suuragal maaha an yakuuna fi lmasada cawlun inuu cawl galo suuragal maaha tusaale bixiye sheekhu kamaa idaa maatad tusaale ahaan waxaaba geeriyootay haweeney waxay ka tagtay can sawj wa waqtin shaqiiqa aw liab odaygeedii iyo hofto shaqiiqa ah ama mid leaba isku miduuna fa aslu mas'ala aslu masalu sawdku dhis buu leeyay huftaduna maxay leeday ama shaqiiqa ha ahaato ama leab ha ahaatee dee iyana niskii kaley leeda iyana niskii kale ayay leeday waayo fa aslu masala min itnayn laba ayaa laga dhisaya lisawji ninkii waaxidi mid buu qaadanaya oo min itnayni labadii laga dhisaya weli shaqiiqa shaqiiqadiina waaxidun iyana mid bay qaadanaysaa min itnayni labadii laga dhisay masaladaa falaysa fi lmasali cawnun dee masalada cawl ma gelin mid waliba niskiisii oo buuraa dee qaata waa la kala dhaqaajiy wa kamaa idaa maatad oo kale weeyaan tusaale kale hadday dhimato imra'atu lhaweeni can abaweyni labadeedii waalid abin wa ummin hooyihii aabbo ayay ka tagtay falil ummi hooyadii waxay leedahay athuluth thuluskii bay qaadanaysaa wa abawahu abawaahu faliummihi athuluth walil abi aabbihiina albaaqi aabbihiina baaqigii buu qaadanaya waka thulus baa masaladii saddex baa laga dhisay awl ma gelayo qorigeed markii qaadato baaqigiina aabbiba qaato wayakuunu aslu masala aslumasalo wuxuu noqonayaa min talaata ayaa laga dhisaya falaysa fi lmasalati masalada kuma jira idan haddaa cawlun daa cawl ma gelayo tusaale kale waidaa maata hadduu dhinto ruux waa sawji can sawja afadiisii buu ka tegi waa akhin shaqiiq waa ukhtan shaqiiqa intaasuu ka tegi sawjadu waxay leedahay dee rubuc licadami farc alwaaris farc waaris meesha ma jira fa asl masala asl masaluhu arbacatun afar wey rubucaa sawjada hooseeyihiisa ayuubaa laga dhisayaa faral faral kaloo masalada ku jiraa ma jiro aha shaqiiqa iyo hubsada shaqiiqadii casabay isku noqoneen waysu sugayaan baaqigay sugayaan afar baa laga dhisay haw rubca waaxid sawjada sii maxaa soo hadhay saddex saddexdaas soo hadhay inankiiyo inantu waxay u qaybsanayaan lidakar mitl xadil unsayey akhana laba sii uftadana qoriga kaasi cawlma gelin fa aslu masala arbacatun weeye lisawjati rubuc bay leedahay wahuwa waaxid waa qori oo min arbaca afartii ay ka heshay masalada laga dhisay walbaaqi baaqigina talaata calaa arbaca waa talaata wey ka sar u sheega ka hoos iska daa kan hoos isa waa silmasaliuni xoolihii afar meelood loo qaybiyo saddex meelood ahaan ayaa baaqigii bimacnaa soo hadhay bayna shaqiiq wa shaqiiqa ayaa loo qaybinayaa lidakari ducfu lunhaa labkii waxaynu siinaynaa lama laabkii dhadig ayaynu siinaynaa oo inankiina laba qori sii inantiina qori qaada dheh ilaahay baa sidaa gartaye oo sharciga ku sheegay waxayna idin waktigaa naquulu waxaynu odhanaynaa ina almas'ala masaladu allatii taasoo asluha asalkeedu min arbaca afar laga dhisay laa yumkinu suuragal maaha an yakuuna fiiha cawlun inuu cawlba galo in dadkii ay xoolihii ka dhinmaan suuragalba maaha wa milu haadihi tanoo kale ayaddan waxaa kuula mida low maata haddii uu dhinto ruux can sawjatin wa bintin waa sawj waxaa dhintayoo afadiisiiyo inan uu dhalayn waa waqti shaqiiqa ayuu ka tegi ama oktali sawjadu waxay leedahay thumun liwujuudi farci lwaaris bintaduna nis bay leedahay ukhtadan joogtaana waa casabatu maca alkayq baaqeegumay sugaysaa mar hadday binto la joogto sawjada thuman bay leedahay bintaduna nis sideed iyo laba ayaa inoo ah maqaamaadkii hooseeyayaashii ama makhrajkii sideed iyo labadaa kaweyn unbaa la qaadanaya way inoo imanaysaa waxaa la yidhi waidaa tadaakhala alcadadaani uktufiya biakbarihima labada tiro hadday tadaakhul sameyn iska guda jiraanka weynun qaado sideed umana la boodana asal masalahina waa sideed falaslu falmasalatu min thamaniya sideed baa laga dhisaya sideed sideed u qaybi waa waaxid lisawjati thumin thuminkaasee le waa qoriga wa waaxidu waa qoriga min thamaniya walilbinti nisfu inan nis bay leeday oo ah arbacatu min hamaaniya afar sideed laga soo qaatay weli shaqiiqana albaaqi baaqigii bay leedahay oo ah halaasa min hamaaniya saddex ka soo hadhay sideed walaysa ma ahaa fii mithli haadihi suura sansaantan oo kale cawnun cawn ma geli karo oo sawjadu qori baa heshay bintadiina afar bay heshay waa isku imisaa shan saddexdii shaqiiqadu heshayna ugee sideed weeye markaa aslu masalihii iyo sihaamtii waa isku sar go-meen waa isleegiin alusuul allati tacuul halka waxaynu ka geli doonaa bal usuusha iyagu cawlma ee cawlka uu galo oo aynu nidhi saddex weeye wal midna qabso oo waxay culammadu yidhaahdeen walaa yucaalu liaxadi min alrijaali ilaa arbaca ruux ragga ka mida looma cawlo ilaa afar nin mooyaane cid kale oo masalada loo cawlaa oo nin ahi oon afar ahayni ma jiro kow waa aabbe iyo awow iyo sawj iyo akh min alum iyo akhili umka ahaa afartaa nin ayuunba masale loo cawlaa wa yucaalu lijamiici nisaa ila almuctiqa haweenoo dhanna waa loo cawlaa gebigoodaba midun baan loo cawlin masalada gabadha la idhaha muctiqa oo tii wax horaysay ah iyada taa looma cawlo masalada ama alusuulu usuushii allatii taasoo tacuulu cawlantaa wahiya waxa weeye waa lix labayo toban afar iyo labaatan kamaa bayana sidaynu soo caddaynay fa inna likulli aslin min alusuul nooca min alcawl wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah ama alusuulu alatii tacuul usuusha cawlantaa wahiya waxa weeyaan lix labayo toban afar labaatan sidaynu horeba usoo caddaynay fa inna likulli aslin asal kasta waxaa u sugan oo min al usuuli usuusha ka mid a kuwan lixda labiyo toban iyo afar labaatanka ah asal kasta oo saddexdaa ka mid a mid weliba wuxuu leeyahay noocan min alcawl nooc cawla buu leeyahay oo isaga u gooniya fa sita sitadu taculu waxay u cawlantaa ilaa cashara ilaa toban bay u cawlantaa cawlka toban bay ku gaadhaa witran wa shafcan kisi iyo dhabanba witran kisi wa shafcan iyo dhabanba kisigu waa maxay haddaba dhabankuna waa maxay haddaad ka faa'iidaysatay taladii hore ood soo eegtay sida tirooyinka bahbah loogu qaybiyo tirooyinka marka la qaybinayo waxaa ka mid ah qaybaha loo qaybiyo in loo qaybiyo tira kisiya iyo tira dhabana tiro dhabana waxa weeye tirada marka laba loo qaybiyo aan baaqi soo hadhi ee dhammaata jisina waxaa la yidhaahdaa tirada marka laba loo qaybiyo baaqi soo hadhayo baaqi ka soo hadhaya ayaa la yidhaahdaa saddex shan toddoba koob iyo toban dhammaan tirooyinka markan laba u qaybiya baaqi baa soo hadhaya marka kuwaasaa la yidhaha kisi ama witri shafciguna waa kuwii uu baaqigu aanu soo hadhayn lix afar labayo toban siddeed kuwaasaa la yidhaha ey waxaan u jeedaa anna sita sitadu tacuulu waxay u cawlantaa ilaa sabca wa ilaa hamaaniya wa ilaa tisca wa ilaa cashara intaasay u cawlantaa lix baa cawlantayoo cawlkii ugu horreeyey waxay ku tagtay toddoba markay toddoba tagtay waa witri waa tire kisya haddii laba loo qaybiyo baag soo hadhaya wa ilaa hamaaniya markii labaadna sideed bay ku tagtay cawlkaygu waa tiro dhabana wa tisca waa tiro witriya oo kisiya wa cashara waa tiro dhabana sabca iyo tisca waa witri thamaaniya iyo casharana waa shafci walaa tasiidu calaa daalika sidaana kama badato sita markay cawlanto toddoba sideed sagaal toban afartaa jeer oo labana kis iyo labana dhamana ayuunbay u cawlantaa walaa tasiidu calaa daalik intaa kama badato waayo falahaa waxay leedahay idan haddaa cawlu arbaca maraatin faqad afar jeer cawlkoodunbay leedahay afar jeer unbay cawlantaa walaa yumkin suuragal maaha an tacuula inay u cawlanto akara min dalik intaa wax ka badan allahuma ilaa iyo markaynu ka reebno oo sida jumhuurka sidaasu mucaad ibnu jabal radia allahu canhu isagu wuxuu yidhi sita marka cawlanto koob iyo toban bay gaadhaa koob iyo toban ayay gaadhaysaa waayo waayo wuxuu leeyahy akhawaadka sooca ah hadday hooyo la joogaan hooyo maba hooyo rag uun ama ragga dumar isku jir baa xijaabaa oo suluska ka kaxayo suduska geeya laakiin dumar sooci ma xijaabaan idan hadday hooyo iyo iyo ikhwadaasi isugu yimaadaan masalada hooyo hulus umay qaadanaysaa masalada markaa toban way ka tegaysaa koob iyo toban baa cowlmasaa laakiin sida jamhuurku qaba raajixo sidan weeyaan hore inaanay ka badan ahaynin afartaa jeer oy tobankaasun ku eegtay walitnaa cashar labiyo tobankuna tacuulu waxay u cawlantaa ilaa sabcata cashar toddobiyo toban bay cawlanta witran laa shafcan waa tiro kisiyo uun tiro dhabana maaha oo toddobiyo toban haddaan laba u qaybiyo baaqi baa soo hadhay bimacnaa tiro saxeexa ma noqonayso marka laba u qaybiyo jab baa gelaya jabkana lama yeelayo looma baahna ey waxaan u jeedaa annahaa iyadu tacuulu waxay u cawlantaa ilaa talaataa cashar wa ilaa khamsataa cashar wa ilaa sabcataa cashar dhammaantood waxa weeye waa tiro wada kisiya tiro dhabana maaha sidaa toddobiyo tobanka haddaad saddex iyo toban shan iyo tobankana u qaybisa labada iyaguna waa la baaqi baa soo hadhay calaa kulli xaal labiyo tobanna way cawlantay cawlkiina waxay ku gaadhay toddobiyo toban baa ugu badan waxay ku gaadhay saddex iyo toban bay markii hore u cawlantay markii labiyo toban laga tegey shan iyo toban baa loo eeda haddana usii cawlantay toddobiyo toban bay haddana usii cawlantay falahaa waxay leeday cawlu halaasa maraatin faqad cawl saddex goor uun ah ayay leeday walarbaca wa afar iyo labaatan kuna tacuulu waxay u cawlantaa oy cawlka ku gaadhaa ilaa sabca ishiriin toddobiyo labaatan iyo sabca ishiriin cawlan waaxidan waa cawl keliya fii masalati mashhuurana way dhacday arrintaas macnii afar iyo labaatan mar qurun bay cawlantaa gebigeeduba markaa ay cawlantana toddoba toddobiyo labaatan bay tagtaa saddex baa ku kordhay tusamaa lagu magacaabo masalada mashhuurka ah waxaa lagu magacaabaa almasalatu mimbariya masaladii mimbaryada ayaa ayaa lagu magacaabaa falaha waxay leedahay cawlun waaxidun faqad cawl keliya ayay leedahay wasataati waynoo iman doontaa suuratuhaa suuradeedu qariiban in shaa allah dhammaan waynoo wada imanaya alamhila tatbiiqiya calaa cawli sita bal tusaale aynu ku tatbiiqinayno cawlka lix ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey aabbihii iyo hooyadii iyo laba hawloodoo midna sulba ah midna ah bintalibna ah famaa nasiibu kulli min alwarata mid kasta nasiibkiisu waa maxay lilabbi masalada aan dhisanno waayo hartaan fadwoonno aabba sudus buu leeday umana sudus bay leeday labadoodaba waxay ku qaateen suduska liwujuudi farcil waaris binta nis bay leeday waa likowniha ay tahay waaxida iyo cadan macasibna aanu la joogin bintalibnadina sudus bay leeday mucasib lama joogo binto ka sarraysana way joogtaa aslu bal aan soo saarno saddex iyo saddex maxaa u hooseeyaa lix labada lixaad mid un qaado waidaa tamaathala cadadaani uktufiya biaxadihima laba tir hadday isku mid noqdaan midunbaa layska qaataa nisba alarbaca bay noogu iman doonaa bintaduna nis bay leeda nis iyo lix waa laba soomaa nisku hooseeyihiisu laba iyo lixna isu eeg dee lixdan baynu qaadana aabba iyo hooyo iyo binto lixun baan ka haystaa bintulibladuna maxay leedahay sudus sudus iyo sudusna iyo iyo sitanay soo eg suduskaa bintada hooseeyiisu waa sita sitadayna sidana u eg waidaa tamaatala cadadaani uktufiya biaxadihima laba isku mid weeyaan midun qaadan aslu masalaheenu waa sita markaan hadalka soo ururno lilabbi sudus aabba sudus buu leeyahy oo loo qoro waaxid calaa sita faasilha waxaa eg inuu dhanka bidix wada dhigo markaa faasiluhu ku khadlayn xaggan dhig labada bidix lilabi sudus aaba sudus buu leeyey oo loo qoro waaxid calaa sita faasilo qor daba walilummi hooyana asudus bay leeday oo loo qoro waaxid calaa sita faasilo qor walibinti inantina anis nis bay leeday oo loo qoro talaata السدس تكملة للثلثين فالمسألة من ستة مسألة ستة أي من كرسة وعدد السهام ترى سهام تلا ستة لحم وي سدس واحد على ستة واحد على ستة ثلاثة على ستة واحد على ستة غرق جود كون نوقع هذا ولكن إليه حاجة هو سواس المسألة يحبها ترسن سهام توا كوا سراء الرصاب هل يهل والله صدحنا وجيت shan midhkan dambena u geed lix weeye wicaadadu sihaam isugeynta sihaamta tirada sihaamtuna sitatu lix weeye falmas'alatu masaladu haadihi tan ahi hayru caa'ila mid cawlantay maaha maha mid cawlantay waayo asal masalu situuhaa sihaamtina waxay noqdeen sita buuraha waa isku sargo-anyi ow ambase waxaynu odhan karnaa laysa fiiha cawla cawl kuma jiro hayru caa'ila iyo laysa fiiha cawn waa isku mid lianna sihaam maxaa yeelay sihaamta fiiha masalada sihaamteedii markii laisu geeyey waxay noqotay biqadri asli masala intii uu asli masalu ahaa umay noqotay asli masalu situu ahaa sihaamta markaan isu geeyeyna situu may noqotay lianna sihaam sihaamta fiiha masalada ku jira wuxuu noqday biqadri asli masala qadarkii asli masalaha tusaale kale ruux baa xijaabtay waa haweeney wakhallafat waxay ka tagtay odaygeedii inanay walaalayiin oo shaqiiqada iyo inan kale oo liumma famaa nasiibu kulli min alwaraha mid kastoo warasadan ka mida ah nasiibkiisu waa maxay waayo sawjku nis buu leeyahy shaqiiqaduna nis bay leedahay ukhtada li-umkaahina sudus bay leedahay mid walba shuruuddii ay ku qaadanaysay waanaad guudka ka haysa sowjka muxuu ku qaatay niska muxuu ku qaatay licadam alfarci alwaaris shaqiiqaduna maxay ku qaadatay licadam almucasib iyo walikownihaa waaxida ay tay iyo farac waarisna meeshii ma joogo asl waarisoo dadkaga meeshii ma joogo waayo afar shardiba ilaa afarteeda ku sii wa ukhtan lium iyana maxay ku qaadatay faracna ma jiro asalna ma jiro lisawji nis buu leeyahy oo ah loo qoro talaata calaa sita faasila sanaa saxa dambe looda walishaqiiqa shaqiiqadina a nis nis bay leedahay oo loo qoro talaata calaa sita markaa hooseeyahan hoose iska daa waxaa tahay lisow jinis buu leeyahy oo ah talaata xooliyo lix meelood loo qaybiyo saddex meelood ahaan weli shaqiiqadana nis bay leedoo talaata ah sarawna walilukhti lumna sudus bay leedoo waaxidkaa sarawna waa majmuucu sihaami sugaynta sihaamtu saddex iyo saddex iyo hal huwa sabca calaa sita waa sabcahaa guudkun inoo tiri toddobadaa weeyaan waqad saadad waxay ka korodhay majmuuc sihaamka sahman waaxidan hal qoriyoo keliya ka korodhay calaa asli masalihi oo asl masaluhu jasituuha sihaamta markan isu geeyana dee sabcuu noqday falmasalatu masalada fiiha waxaa ku jira cawlun cawl baa ku jiraya gargarooc baa ku jira dadkii wax laga garoocay oo mid walba wixii uu xaqa u lahaa wax laga soo yar qandhuufay liannaha maxaa yeelay caalad waxay ku cawlantay bisihaamiha bisababi sihaami lati fiiha sihaamtaa ku jirtaa awgeed bay ku cawlantay min sita ayaana kaga cawlanto ilaa sabca ayay u cawlantay fa ciwadan beddelka min an yakuuna inuu noqdo aslu masaluhu sita yasbaxu wuxuu noqonayaa sabca wahaakada saawal aslu masaluhu markii hore sita ayuu haa markaa maanta ma noqonaayo ee beddelkiisii waxaa noqonaya sabca ayaa isla masale inoo noqonaya falmasala masalada fiihaa cawlun cawl baa ku jira maadaamay sihaamtii asal masale ka badatay markii laysu geeyey leannaha maxaa yeele caaras waxay ku cawlantay masaladu bisihaamihaa sihaamteedii min sita ayay kaga cawlantay ilaa sabca ayaana ku gaadhay fa ciwadan beddelka min an yakuuna asal masalu inuu inoo noqdo sita inuu inoo noqdo beddelkiisa yasbaxu wuxuu noqonayaa sabca ayuu noqonayaa wahaakadaa ruux kalaa geeriyooday goob geeriyeedu maynu dee joognaa waayo arrinku suu maskaxdaada ugu sugmo oo cilmu faraa'idku ee tadbiiqiisugu dihnigaaga uu ugu daabacmo si camaliyana waxaad u samaysaa reerkiinna un la dhexgal qof walooba reerkiinna maalinba oday dil maalinba islaan dil inta ka tagtun kolba eeg dhaxalsii dhinacaasun reertiinna kaga soo qabo maalinba mid adduun ka tegey iyo dad uu dhaxlaya ka tegey wuu ku sugmanayaa qalbigaaga si fiican buu gu daawacmaya ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegey cansawt waa odaygeedii islaantii baa dhimantay hooyadeed ukhto shaqiiqaha ukhto liuma famaa nasiibu kulli min alwarata sawjku nis buu leeyahy ummadiina sudus bay leedahay waxaana ku heshay liwujuudi jamci min alikhwa ukhtadii shaqiiqada ahaydna nis bay leedahay ukhtadii liumka ahaydna sudus bay leedahay lisawji nis sawjki nis buu leeyahy waana talaataha sareen walilumina sudus bay leedahay waa waaxidka asari aslmasalihiina waa sita mar walba aslmasalo waa sita xoli lix meelood maynu qaybinana lix maxaa u nisa saddex sawjka siib lix maxaa u sudusa ah? waaxid ummada siib lix maxaa u nis kale ah saddex shaqiiqada siib lix maxaa u sudusa ah? waaxid ugtada liumkaasi waa sidaa waa majmuucu sihaam isugeynta haddaba sihaamtu tiradaa guudka qaado saddex hal saddex hal saa u qaado sisadan hoosax baa inoo soo qaadi marka la isu geeyo saddex iyo hal afar saddexna u sii gee toddoba midhna ku dar siddeed wa majmuucu sihaam waa tamaaniya xooliyoo s lix meelood loo qaybiyey siddeed meelood bay sihaamtii noqdeen marka way ka batayna soomaali falmasala masaladu qad caalad waxay ka cawlantay min sita ilaa tamaaniya ayay u cawlantay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi suura sansaatan tan ah bilmubaahala masaladii awaartanka ayaa la yidhaahdaa ee lagu awaartamay tusaale afraad maatad waxaa geeriyootay haweeney waxay ka tagtay sawd wa akhweyni laum wa ukhtayni shaqiiqatayn fama nasiibu kulli min alwarata mid kastoo warasada nasiibkiisu waa maxay waayo awaartanka haddaan ku noqdo waxa weeyaan cabdillahi ibnu cabbaas waynakii nidhi cawlkaa isagu waa diiday oo cawl ma jira buuri wuxuu yidhi waynu awaartamanaa oo waynu ishabaaranaa isu keenkeena dumarkayagaa carruurteenna nin walooba ayaanu u yeedhananaa waynu ishabaaranaa keena xaqa ku taagan mooyaane ka kale ayaa la habaaraya marka masalada saasay kula baxday awaartankaa lisawjinis sawjkinis buu leeyay oo ah saddex lix la hoos dhigay saddexduni noo tiri walil akhaweyni lium labada akhee liumkaana hulus bay leeyihin aslu masalaheer mar walba waa sita lix maxaa u nisa saddex sowjka sii lix maxaa u hulusa saddex u qaybiyo dee waa laba akhweyn liumka isku sii walishqiiqataynna ahulusan bay iyagu leeyihin oo lix saddex u qaybi waa laba labana ku dhufo arbaca afartaa sara wey fa takuunu waxay noqonaysaa majmuucu sihaam isugeynta sihaamtu tisca ayay inoo noqonaysaa sagaal bay inoo noqonaysaa mar walba taas horu inoo qaadno sagaal bay noqonaysaa isugeynta sihaamtu oo waa saddex iyo laba xagga hore waa imisa shan afarna ugeed sagaalkaa wey xoolihio lix meelood loo qeybiyey sagaal meelood ahaan bay sihaamtii noqdeenba way ka bateen aslma saliiba oo sita ahaaba sihaamti waa ka badatay fa tulqaa waa la iska tuurayaa asitatu sitada waa la camal hablaynaya gebigeedaba wa tabqa tisca tiscada ayaa baaqi noqonaysa haalaytay asli limasala masalada ay asal baa u tahay ma waxaanu leenahay xooliyoo sagaal meelood loo qaybiyey saddex sawjkaanu siinanaa labadana waxaynu siinaa labada ah ee luumka ah afarna waxaynu siinaynaa labada ugta ee shaqiiqataynka ah wa naquulu waxaynu odhanaynaa ina almas'ala masaladu qad caalat min sita lix bay ka cawlantay ilaa tiscana waa cawlantay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi almas'ala masaladan bilmarawaaniya ayaa la yidhaahdaa oo xilligii marawaan ayay masaladanu dhacday waxaa kaloo la yidhaha masalatu lqardaa baa la yidhaha masalada caddayn waxaa kaloo la yidhaha masalatu shareexiyana waa la yidhaahdaa masalatu shareexiya qaadigii shareex baa loo nisbeeyey intaasoo magacba way leeda inkastoo shareexyada lala wadaagi doono tusaale shanaad ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay can sawj ukhtayni liab ukhtayni lium wa um intaasu ka tegay odaygeydii laba hablood ay oo liaba laba kaloo liuma iyo hooyadeed haddaba qof walba nasiibkiisu waa maxay lisawji sawjki wuxuu leeyahay nis oo ah saddex aslamaslehina waa sita un waayo sawjku nis buu leeyay labada waqtana waxay leeyihiin thulusaan labada waqti ee kalena waxay leeyihin liumka ahi hulus ummaduna sudus bay leedahay markaas maslaheenna waa sita mar walba lix maxaa u nisa saddex sawjka sii maxaa u thulusaana arbaca labada ogta siyaale afka ah maxaa u thulusa itniin labada ogtaele umkaa sii maxaa u sudusa waaxad ummadda sii waa majmuucu sihaam isugeynta sihaamtu isugee haddaba saddex iyo afar toddoba labana usii gee sagaal midhkan dambena ugee toban waa mashruucu siyaam isugeynta siyaamtu cashara weeye xoliyo intii lix meelood loo qaybiyey ayuunbay toban noqdeen haddana fa tulqa sita lixda waa la tuuraya wa tabqa alcashara tobankii baa inoo soo hadhaya asal limasala isagoo u ah masalada asal oo la odhanayo in xoolihii toban meelood inuu qaybiya lix dambe lasoo hadal qaadi maayo toban marka loo qaybiyo saddexna hebel baa heblaayooyin baa leh yooyin baa leh halka kalena hiblaayo ummadiya baa leh wa yuqaalu waxaa la odhanayaa lilmasala masalada wa waxaa la odhanaya almasalatu masaladu caalat min sita ayay ka cawrantay ilaa casharana waa u cawrantay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi lmasala masaladan bishureexyana waa la yidhaahdaa shureexya ayaa la yidhaahdaa tii hore magacaale la wadaagtay waxay yidhaahdeen eh, eh. wa yuqaalu waxaa la odhanayaa oo kale magac kaleay leedahay masaladani shuraxiye mooyaane umul nabana waa la yidhaha hooyadii dhalaha ayaa la odhanayaa waxaa kaloo la odhanayaa waa cawlka badan ee magaranaysa sihaamta badan ee dhasho weeyaan baa la qawlkii ayay waxaa ku dhashay sihaan badan iyadoo sito ahaabay dee toban gaadhay waxaa kaloo la yidhaahdaa almasalatu baljaa masaladii caddayd baa la yidhaahda amhilatuna calaa cawli itnay cashar tusaalooyin ku saabsan bal cawlka labiyo toban awalan marka hore tusaale ahaan ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey عن زوجة وأختين شقيقتين وأم فما نصيب كل من الورثة mid kastoo warasada ka mida muxuu noqonayaa nasiibkiisu jantuska lamber kow eeg ruuxa geeriyooday wuxuu ka tegay sawjadii oo rubuc heshay labadii ukhto ee shaqiiqataynka ahaa oo thulusaan helay ummad sudus heshay hooseeyayaasha inoo soo qaado afar iyo saddex iyo lix xagga hoose ku horeeya waxaad tidhahdaa lix iyo saddex hadday meel isugu yimaadaan maxaynu qaadan jirnay lixda qaado lixda iyo afar haddana u tag lix iyo afar hadday meel isugu yimaadaanna maxaa la qaadan jiray labiyo tobanin baa la qaadan jiray labiyo toban un weeyaan aslu siduu labiyo tobankaa labiyo tobankaasi kusoo baxayana waynuu tegi haddii a la idhaahdo laakiin atemka siiqay lix iyo afar haddaad aragto waa labiyo toban asl masalahooda caalat ilmasala masalada waxay ka cawlantay labiyo toban ilaa saddex-iyo toban bay u cawlantay sawjadii markii rubuc heshay labiyo toban maxau rubca saddex halkaa u dhig waayo labiyo toban maxaa u huluthaana sideed labiyo tobanka saddex u qaybi waa afar labadan itiniinka ee itiniinka dul saara saddexdana ku dhufo thamaaniya sideed daaweyn labiyo toban maxaa u sudusa laba ummadda siib tulqa alithnaa cashar labiyo tobanka waa la camal halleynaya waa la tuuraya faraha ka qaab wa tabqa waxaa inoo soo haraya saddex iyo toban asli mas'ala isagoo masalada asal u ah labiyo tobanka waxaa u rubacaa baynu nidhi saddex waxaa u hulusaana sideed waxaa u sudusaa laba isu gee sihaamta saddex iyo sideed koob iyo toban labana u gee saddex iyo toban asl masalihii labiyo labayo tobankaa waa laga tegayaa saddex iyo tobanma maanta wax lagu dhig lagu dhisanayaa mulaaxada yudacu asl masala asl masalaha waxaa la dhigayaa calaa darafi alayman dhankaa midigta yar wa yuudaxu alcawl cawlkana waxaa lagu cadaynayaa makaanahu halkiisaa lagu cadaynayaa oo labiyo tobanka halku yaallo uun ku caddee cawlkana oo ama dul saar ama hortiisan uun yardhig sida kitaabkeenu isticmaalo hortiisan uun soo yardhig meel kale ha geyna laynka oo labiyo tobanka ku jiro uun ku caddeeyo cawlkana halkaa dhig waxaana ka wanaagsan halku saan isu garab dhigi lahaa halkaa imika saddex iyo tobanku yaallaan in labiyo tobanka la dhigo oo qalin yarsaa loo maro loo mariyo saddex iyo tobankana dushiisa la saaro fayasbaxu dabeetana wuxuu noqonayaa saddex iyo tobankaasu asli mas'ala masalada ayuu asal u noqonayaa tusaale labaad ruux baa xijaabtay waa sawj wuxuu ka tegay aafadiisii hooyadii ukhto shaqiiqaa mid kaloo le aba mid kaloo le oma alla waxaa soo wada haweene buu ka tegey famaa nasiibu kulli muxuu yahay nasiibka min alwarasa mid kastoo warasada ka mid a waxaanu leenahay zawja waxa leeyahay ruba ummana sudus ugtaduna nis ugtada liabkina sudus takminat lisdusay ugtada kalena ee laumka ahina sudus bal hadday noo dhis aslumasaliin rubaca maxaa u hooseeyaa afar suduskana horta waxaad tidhaahdaa